bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo saddexaad ee ka mid ah kitaab الradd calى اljahmiya lilimaam الdarimi raxmat اllahi tacalى calayh qaala اlimaam baabu dikri cilmi اllahi tabaaraka wa tacaala wuxuu baab yahay in la sheego cilmiga ilaahay ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu cilmi leeyahay shaamila likulli shay shaamil ah cilmi ballaadhan oo wax walba ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka og yahay maa kaan wamaa sayakuun wamaa lam yakun low kaana kayfa kaana yakuun intuba uu ka ogaanayo tiibuu sheekhu u gudbay marka waa baabkii tobnaad sagaal baab baynu soo marray ilata sagaalkii baab miyaad soo tirin kartaa haye baab اlcarshi ibaat اlcarshi lilah haye xuluw اllahi calىa khalqi xuluw baab gooni miyaan soo marray mise istiwaan baan soo marray istiwaa waat labo annuzuul ilaa samaa dunya saddex nuzuul ilaahi subxaana wa tacaala lilxisaab afar anism min shacbaan oo shan ah yom carafa baabgoonu lahaa lix iyo nuzula liahli janna liahli janna soo ma jirin toddobo ixtijaabkii sideed halbaa dhiman aruya u dambaysa sagaalkaa baabaad soo martay cilmullaahi marka waa waa sifo eh, dadka diiday aada iyo aad ay u yaryihiin marka dadka diiday ee hadda loo jiro inay ilaahay cilmigiisa diideenna waa nimanka masdar ahaan ama ka sifo ahaan ama ka wasfi ahaan u diiday waa muctasilada muctasilada wey ama ummadda inteeda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cilmi leeyahay shaamil likulli shay ah way isku waafaqsan yihiin khilaafoo soo daqiiqa waa iska jiraan laakiin sida guud ilaahay subxaanaه wa tacaala mucsilo waxay leeyihiin yaclam wax walba waa og yahay laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala waa nool yahay waa xayun bilaa xayaatin waa qaadirun bilaa qudratin waxay diidan yihiin ficilkii oo masalaة اlaxkaam loo yaqaano markaad baabu sifaat maraysa ilan asmaa iyo sifaat iyo axkaam bay culammadu sheegaan ilaahay subxaanaه wa tacaala magaciisu waa alraxmaan magacaa sifada iyo masdarku ka imanayana waa alraxma xukumka sifadaasna waxaa weeye annahu yarxam yarxam marka inuu ilaahay addoommadii u naxariisto waa xukmigii sifada ama eh, waxaa loo yaqaanaa eh, ficilkiiba iyaga u yaqaanaa qolyahan eh, mucsilada ah middaa way ogol yihiin laakiin aafadu masderkii ficilku ka iman lahaa bay diidan yihiin taasuuna sheekhu ka niqaashi doonaa xadaanaa nucaym bnu xamaad alkhusaaci qaala xadaanaa bna abi xaazimi yacni cabdاlcaiiz cabdاlcaziz bn abi xaazim can اlcalاء bn cabdالرaحmaan الxuraqi can abihi abihi cabdالرaحmaan can abi hurayraةa radي الlahu tacaalى canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh ali waslm qaala nabigu wuxuu yidhi sabaqa cilm اllah cilmiga ilaahay baa hormaray fii khalqi uunkiisa buu ka hormaray fahum ayagu khalqigu saa'iruuna waxay ku biyo shubanayaan ilaa daalika ilaa cilmi اllah wuxuu rabbi ogaa unbaad samayn isagaa ku abuuray isagaa kaa warqaba waxaad samayn iyo meeshaad ku dambaynba allihii qaadirka ku abuuraybaa og oo garanay xadiidkaas marka waa xadiid xasana sida raajixa wax qumana lagu daciifiyo ma uu jiro qur iyo sunnada iyo axaadiid carakawa-ana macnihiisa u maqhraati wuxuu ku haysta keliya waa nucaym ibnu xamaad alkhusaaci xadaanaa nucaym qaala xadaanaa ibn mubaarak cabdullah xadaana alawsaaciyu waa min riwaayat aqraan bacdihim can bacd weeyaan qaala ahbaranii rabiica ibnu yaziid can cabdillaahi bni daylami can cabdillaahi bni camrin qaala radi allahu tacaala canhuma qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul jafa alqalamu qalamkii baa ingegay yani khadiisii iyo dhigidiisii buu joojiyey calaa cilm illaah ilaahay wuxuu ogaa ku istaagay qalamku wuxuu qoray oo uu joojiyey meella ku dhigay wuxuu allo ogaa allah amro yidhi uktub bimaa huwa kaa'in wax walba marka wuxuu ku ingegahayaa weeye oo ku bogsanhayaa siduu rabbi ogaa subxaanahu wa tacaala xadiidka marka wuxuu leeya waa ahar saxiixa wa rafcuhu munkaru mana muuqato inuu xadiidka uu munkar yahay xoogow marka khaa takhriija ah ku jira wadaadku qaabka wax u wado dhowr goran waa soo tilmaamay xadiidku waa xadiidkii dheeraad jaamic tirmidi ku marteen sunnadana isagoo fara badanba ku yimid lafdigiisu intan dambe hadda inoo joogtay jafa alqalamu calaa cilmi illaahina waa qayb dambeo mudrajo ah. inuu dhahay ahayd xadiidku waa marfuuc oo saxiix ah qaybta dambe jafa alqalamu calaa cilmi illaahina waa mudrajun min kalaami cabdillaahi bni camr bn caas saas weeye sawaabku laakiin sida wuxuu dhigahayoo dhan waxba kama jiraan waa khalad khalad wey xadiidku dhammaystirkiisu waxaa wey in allaha subxaanahu wa tacaala khalaqa alkhalqa fii dulmatin ilaahay uunkiisibuu abuuray dhammaantood meel mugdi ah fa alqaa calayhim nuura min nuurihi meeshii mugdi markuu rabbi ku abuuray oo dhan nuur nuurkiisa ka miduu ilaahay ku sii daayey asagoo ogaa nuurkaa cidduu asiibi doono iyo cidduu gafi doono ilaahay waa ogaa faman asaabahu min dalika الnuur ihtadaa waman akhta'ahu dalla xadiidku waa sidaa nuurkaa ninkii ilaahay habeenkaas ama maalinkaa la tuuray ama xilligaa la tuuray uu ka gaadhay hadhow adduunka markuu yimaadee rabbi uu abuuro ruux fiicanoo hanuunay buu noqonaya ninkii nuurka iyo ilayskaa uu gafayna wuu dhumahayaa markaasuu cabdulahi bn cumar intaa nabigaan ka maqlay buui markaas wuxuu ku daray cabdulahi bn camr cafwan falidaalika aquulu jafa alqalamu calaa cilmi اllah falidaalika aquul jafa alqalamu calaa cilmi اllah sheegay qaybuu nabigu u rafciyey iyo qaybu xadiidka ka fahmay ilaahay baa khalqiga abuuray fii ulm uma alqى calayhim nuura min nuurihi faman asaabahu dalika الnuur اhtadaa waman akhطa'ahu dalla marka maxaa meesha ka soo baxa nin walba wuxuu ku hanuuni calaa cilmi اllaah nin walba wuxuu ku dhumhayaa calaa cilmi اllaah siduu rabbi ogaa falidaalika aquulu jafa alqalamu calaa cilmi اllah xadiidkan markaad ka hadlayso inaad tiraan waa xadiid marfuuc oo saxiixa laakiin faqrada u dambaysay ah jafa alqalamu calaa cilmi اllaah waa mudrajun min kalaam cabdullahi bni camr oo xadiidka saxaabiga wariyey ah waa haddaad qabto inuu mudraj yahay wadaadda diidan idraajka oo tirmidi ka mid yahay sida ka muuqata kitaabkiisa oo suyuudi ka mid yahay oo manaawi ka mid yahay way jiraan laakiin taxqiiqu jumlada dambe inay mudrajo tahay way min kalaam الصaxaabi xadiidka laakiin uu marfuuc yahay marka muxuu ina yidhi aru صaxiixu warafcuhu munkar maxaa meesha yaalla waxaa inoo yaalla meesha waa maxay faqradii keliya inoo taalla ahayd jafa alqalama ee aarka ahayd faqrada waa inuu yidhahdo waa saxiixo waa aar mawquufoo saxiixa saxaabiga inay ka sugan tahay ya hay dambaysato waxba kama jira abaili ku lugeyne rafcigu xadiidku waa mashhuur mustafida asagu amba صaxiix waa ii qoran yahay aharu صaxiixu wa rafcuhu munkarun kuma dhigna shee cabdirashiid kiina fiican ninkaasaa fiican ninkaasaa fiican ayib waa in la yidhahda xadiidku waa صaxiixun marfuucan wa mawquufan labaduba faqrada marfuucada sixadeedu muranba kuma jiro faqradan dambe jafa alqalamu ana waa maxay waidna waa saxiixo min kalaami saxaabi sabaabku marka waa sida in sidaa la dhaya waana khalad marka mawquuf iyo marfuuc waa saxiix ee waa inaad kala saarto keliya wixii hadalka nebi maxamed ah iyo hadalka saxaabiga ah sida marka uu sheekh albani yeelay baa dhaanta kitaabkiisa silsilada qaybtii marfuucayd buu keena wuu saxiix yeelay qaybta mawquufada muusan helinba silsilada kun toddobaatan iyo lix ka feeriya wakadalika saaxib anis sari taqriij mustafid aad u dheer buu leeyahay oo qiimo badan xadiidkana waa saxiixu jumlata wa tafsiilan inta mudrajkana gooni buu u saaray kun hal boqol toddobaatan iyo labo kun hal boqol toddobaatan iyo laba ka feeriya isagaana ka fiican alimaam tirmidi baa yaa taxsiiniye xadiidkao dhan oo marfuuca asagoo ibn xibbaanna wuxuu saxiixiyaa maca almudraj wاrafci buu israaciya lix kun hal boqol lixdan iyo sagaal oo idin qorayba ila tahay qaabka uu u takhriijiyey xadiidku jumlatan wa tafsiilan waa khata wadaadku maxaa yeeley ahar صaxiixa oo la rafciyey buu ka hadlahayaa intaan ayadaa lama rafcinin jafa alqalamu calaa cilmi اllaahi lama rafcinin xadiidka ee ruwaaddu waa laba qaybood niman cadeeye idraajka iyo niman israaciyey waa intaa lama yidhahdo marka rabcita ayadaah ilan haddii laba riwaaya midna idraajka caddayso midna ay ijmaalkii ilaaqi ku wado ta ijmaalise ama ilaaqda lamaba ictibaariyaba waxaa la qabsadaa raawiga mufasilka bayna almarfuuci wa bayna almudraji marka meesha maba taalla inaad tidhado aarun saxiixun warafcun munkar maba taalla meesha inaad sidaa tidhaahdo waa inaad tidhaahdo haddaadan inta eh, marfuucada aadan xujaysanayn waa inaad tidhahdo waa aar saxiixo mawquuf soo intaa ma aha ayib wadaadku muxuu rafciyey wuu ikhtisaariyey nucaan ibn xamaad muxuu sameeyey xadiidkiibuu ikhtisaariyey muxuuna ka soo qaatay jumladii khusaysay cilmiga ma aha marka nakaara meesha ma taalle waa ikhtisaar lilxadiid riwaayaadka mufassilada cadday ibnu cami xamaad toddoba xaafid wax ku dhawaa mutaabiciyo raacay xadiidku mashhuur buu ka yahay can ilawsaaci mashhuur buu ka yahay can ilawsaaci mutaabaca qaasira iyo mid taamaba waa la raacaa marka meesha ma taallo khataa asaga ya oo ah riwaayadan mudrajadii bay ikhtisaarisay wax kale ma aha wuu yidhi isagoo dheer buu wariya nacm xadiidka oo dhammaystiran buu wariyaa mhm. maxaan sameeyey anugu may jaabir meesha ma yaal adiiku xadika cbdulahi bn camr caas samictu rasuul lah sal lay slam allaha khalaqa alkhalqa fii dulmatin uma alقى calayhim nuura min nuurihi faman asaabahu dalika nuur faqad اhtada wman akhطأahu faqad dalla walidalika aquul walidaalika aquul baa go'day oo uu ka tegay raawuu gaabsaday raawiga gaabsaday ma nucaynba ma ibnu maaragba ma awsaaciba ma xukumi kartid riwaayaadka mufasiladaad ku ogaan marka waa inaad tiraahdo qaybtan waa mudrajo rafciga xadiidku oo guud oo xadiidkan ka hadlaynaa muusa dhihin lafdadan baa munkar ah wuxuu hi xadiidka rafcu munkar waxaanu ka hadlaynaa xadiidka cabdulahi bn camr caas waa saxiix rafcigusuna munkar ma aha ama allafd alakhiira waa mudraja min kalaami saxaabi warkasu maydan fahan macnahaan ka hadlayna midkaas wey kama hadlayno lafdo kama hadlayno waa ikhtisaar xadiidka bu ikhtisaar wadaadku raawigu ama marka daarima ha noqdo ama ha noqdo <laughs> qaal abu saciid wuxuu ihi wamaa kunaa naraa ma aanan filaynin an yabluqa inuu gaadho hadan berito qowmun qolyo qadantaasi aniga ima bilo waxaan u malayn abadan inay ahayd baan u malay macnaha hadan meesha munaasaba kuma ah maxaa idiin dhigan wadaadihii xaggaa ka soo gurman jiray hadan baa idinku idiin dhigan ismadhaantiyo dhasheed way markaa wamaa kunaa naraa maanan filaynin buna an yabluqa inuu gaadho hadan berita qowmun qolyo ay gaadhaan fii tacطiili sifaat اllah dafiridda sifaatka ilaahay maa balaga bihadi اlcisaaba cadluhum fii tacdiiliha ay maa balaga cadluhum fii tacطiiliha bay ka dhigan tahay ayib qowm inay gaadhaan sifaatka ilaahay diididiisiiyo ka dhartiridiisa ma aanan filayn maa balaqa bi hadi lcisaaba kooxdan wuxuu la gaadhay cadluhum cadligay sheegteen fii taciiliha taciili sifaatilah waa inaga soo maray muctasilo alcadlu wtawxiid maxay u yaqaanaan ilaahay sifaatkiiya asmaaiisoo la dafiroo la inkiro asmaada waba sheegaan baa la yihahda waa waxbay tirtiriyaan laakiin agtooda waa asmaa aclaam maxda ah oon waa macnaha xambaarsanayn oo nuxur aan lahayn asmaaday sugahaya ayaan kugu sirin sifaadkana tootalba way diidan yihiin axkaamta unbay sugaan marka cadligii waxay ku sheegeen oo ahaa waa maxay waa nafyi towxiid waa ibطaalu sifaat waa nafyu xaqaa'iqa asmaa illahi cadligay kuu sheegahayaan ee cafan towxiidkay kuu sheegahayaan marka meeshay ku diidaan sifaadka ilaahay mafhuumkay isticmaalaan waxaa weeye waa altowxiid laakiin imaamku hadda wuuu cadli yuu cabira alcadl waxay u isticmaalaan khalq afcaal cibaad ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaasha ay bani aadamku samaynhayaan ma ogo mana abuurin taasaana cadaaladda ku jirtaa bay oo ruuxu wuxuu asagu samaysto in lagu cadaabo oo lagu ciqaabo ama lagu janneeyo lagula xisaabtama cadli ah ilaahay addoommaha intuu abuuro haddana in uu la xisaabtamo asagoo hawsha afcaasha howlahoo dhan ba abuuray waxna ka ogaa cadaaladba maahay ku leeyihin caqlixumadooda marka cadligu waxay geliyaan fii baabi اlqadari fii baabi اlqadaa'i wاlqadar iyo nafyu khalqi اlcibaad bay geliyaan afcaal اlcibaad amaa tawxiidku waxay ku anfiyaan asmaada iyo sifaatkay ku anfiyaan lakiin sheekh wuxuu ujeedaa maadaama ay ku caanbaxeen alcadl iyo wuxuu oga dhigahayaa astaan iyo sumadoodii saasay u eg tahay kolley maa balaga bihadi اlcisaabati kooxdan wuxuu la gaadhay qowm inuu la gaadhay ma nafeena cadluhum tawxiidkay sheegteen fii tacطiila tacdiil sifaat ama cadluhum leexashadoodii waan dhihi karaa oo musطalax intaan ka dayno kelima caado ka weecdan ama ay ka baydheen